bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi ajmaciin waxaan bilaabeynaa alfasl الthalith ismu اlmafcuuli min alficl الthulaathi hadda waxaan ka soo baxnay isim faacil min alficl الthulaathi asmaadii markaan soo galnay afcashi aan dhamaynay asmaadii aan soo galnay waxaan ka bilownay asmaadii weliba xataa mushtaqada aheed iyo masaadirti qismigii oo ismu lfaacili aan bilowna ism lfaacil baa wuxuu yahay ismu faacil lificlin thulaathiy iyo ismu faacil lificlin hayri thulaathiy marka waxaan ka bilownay ficil ism faacil oo lificlin thulaathiyin iyo wixii la xariiray oo ah sifa siiqat lmubaalaga iyo sifa mushabaha ism faacil unbay dabada ka galaan bal qaarkood sida loo kala bixiyo waa adagtahay sida hadda aan soo sheegnay marka waxaan galaynaa hadeertaan ismu mafcuul min alficl athulaathi waxaa noo dhiman markaan ismu faacili iyo ismu mafcuul min alficli hayr thulaathina waa noo dhiman yihiin tasawurkaas madaxa ku hayso markaasaa niri ismu wa wahuwa mashtuqa wixii laga dhambashaa la yidhaahdaa eh, min masdar اficli ficilka masdarkiisa ficilka masdarkiisa haddaan kuufiyin madhabkeeda ku socono wahwa mashtuqi min alficli aan dhihi lahayn lidalaalati calaa man la tusiyo waqaca calayhi lficlu oo ku dhacay calaa sabiil xuduuth wa tajadud isimka mafcuul isim faacil ula tacriif yah bas waxay ku kala duwan yihiin isimka faacil huwa aladii waqaca minhu lficl kana waqaca calayhi lficlu intaas un ku kala duwan yihiin walihaada sidan awgeed yaa laa yusaaqu aanan la dhalaalinin ismu lmafcuuli min alaazimi min alficli laazimi lagama dhalaaliyo ilaa maca adarfi aw aljaari walmajruur aw almasdar haddiiba laga maarmi waayo oo ficil isim mafcuul la doona in ficil laazim laga keeno marka waxaa weeyaan waa in darf iyo jaari majruur loo raadiyo wa fa yuqaalu waxaa layihahdaa bacudtu can ishayi shaygii baan ka fogaaday fahuwa mabcuudun canhu mid laga fog yahay waay marka huwa mubtada mabcuudun khabar canhu jaar wa majruur fii maxali rafci naaibu faacil lismi mafcuul baa laleeyahay mabcuudkaas ficil bacudoo laasimu ka yimid marka mabcuuduhu lama dhihi karo oo mafcuulkii toos uma qaada kara xaraf marka booskiisi loo dhigaya w mafruuxu bihi w hada alkhabaru mafruuxu bihi alale mid lagu farxa waay bihidaasaa naaib lfaacil liannu isimka mafcuul ficil mabni limajhuul ou lamid yahay fahuwa ka ficli sigari lmafcuuli fi macnaahu kalmucطaa kafaafan yaktafi waatii ibnu maalig u lahay isim mafcuul ou lamid yahay waxaan dhihi lahay ficil mabni lilmajhuul ficilka hadduu mar mabni lilmajhuul yahay wuxuu qaataa naaib lfaacil faacil ma qaato kana naaib faacil u qaadana asna sidaas w mustacaanu bihi fulaanu mustacaanu bihi ama allahu mustacaanu bihi w mushfaqu caleyh fulaanu mushfaqu caleyh mid loo cabsado w caleyhdaa ziyaaru majruur fi maxali rafcin waxaad leedahay naaib faacili w ayb wasmu lmafcuuli min alficli thulaathi isimka mafcuul oo ficilka thulaathi laga keenay yaأtii calaa zinati mafcuul oo ku yimaadaa naxw madruub wa maqtuul wa masmuuc oo kale wa ficilka thulaathiga oo mutacadiga ahaa u qarsan maadaama laasimba aan laga dhisaynin ilaa naadiran mooye waxa weeyaan calaa wasni mafcuul ku yimaada wa fi smi mafcuuli thulaathiyi darad zinatu mafcuulin ka aatin min qasad waa kii ibnu maali u yiri wa hada alwasnu huwa اlwsn اlqiyaasiyu wasanka qiyaaska awa fii binaaءi ismi mafcuul اthulaathi ficilka thulaathigiisa ismka mafcuul in laga dhisa kana qiyaas u ah marka ficil thulaathi ah ama facila ha ahaado ama facula ama facala isimkiisa mafcuul mafcuul inuu ku yimaado waayo masmuuc maqtuul maxaan ku irahdaa madruub waxaa le maqruu kulli sidaad rabta hadiiba ism mafcuul laga keena ficil thulaathi qiyaaskiisa mafcuul waay ayib markaasaa waxaa layihi wasmu lmafcuuli isimkii mafcuul athulaathiyi ficilka thulaathiga ka yimiday oo min muctali lcayni ka ahaaday mid ficil cayntiisa ay jiran tahay bilwaaw awliyaa yaأti calaa qiyaasi nadiirihi farqi uma dhexeeyo ficilka hadduu ajwaf yahay iyo hadduu saxiix yahay isim mafcuul mafcuulay iskula yimaadaan calaa qiyaasi nadiri min asaxiix fa yuqaalu waxaa la yidhahdaa fi smi اlmafcuuli isimka mafcuul oo min qaala ka yimiday maquul aad leedahay maquul asalkeeda waxay ahayd maqwuul wa min baacana mabiic fa asluhumaa mabyuuc wa maqwuul waay waatay ahayd lisaakinin saxa لsاakن سxنqل التxريka min dilin atin cayna فicli ka abin فiiri marka wxaa leey mabyuuc markay noqoto waxa weeyaan meeshan ya oo xaraka haysato yaa joogto oo xarف صaxiixna ou xaraka haysan u ka horeey marka waxa weeyaan ya-da damadeeda ba'da loo guurinay marka maxay noqonaysaa bacdi haddii la godo waxaa imaanayso ya reeban iyo waaw reeban waawdi waa la jarayaa iltiqaau saakinayn mushkiladii weli waa taagantahoo maba ma ma buu cun ay noqonaysaa mab ma maba lagu dhawaaqi karo markaasaa waxaa laleeyahay miimta fadxada saaran kasraha loo bedela xataa yasixa xataa tasixaliyaa mabiic saasay ku imaanaysaa mabiic bacda saasaa loo hoos dhigay wa maquula ka fiican oo ayadu waxeeda macquul ay tahay asalkeeda maquula aheyd waawdan oo horo damada saaran qaafkii u bedel qaafkii haddii la godo laba waawo reebana imaanayo marka midkood xadaf maquul intaasay ku timida marka cilaa gashow ku dhihi rabaa wuxuu leeyahay ficilka thulaathiga ajwafka isimkiisa mafcuul iyo midka saxiixa waa isku mid laakiin ha ku jirto isimka mafcuul oo thulaathiga ajwafka ah waxa weeyaan tacliila iclaala galayo oo wasankii saxda markuu ku yimaado yaa wax laga bedelayaa baa lagu leeyahay oo xarafaa ka dhacay liiltiqaa'i saakinayn waa sidaas oo kale wasmu lmafcuuli min almuctali laami bilyaa lwaaw ficilkii naaqiska ahay wa hadda waxaan soo sheegnay ficil saxiixa iyo ficil ajwafa ficil naaqis oo muctal laam bilwaaw awlyaa yu'taa bihi waa lala yimaada asni calaa qiyaasi nadiirihi min asaxiix saxiix ou la mid yahay fataquulu waxaad leedahay fa yuqaalu waxaa leedahay ramaytuhu waan gamay fahuwa marmiyun aad leedahay asalkiisa muxuu ahay marmuuyun wa dacowtu waan u yeeri fahwa madcuwun wa asluhaa maxay aheeday madcuwun ay ahayd madcuwun marmuuyun mafcuulun wasankii saxiixa u ku yimiday maxaa marka yimiday waaw iyo ya hadday kulmaan waawda hore yaa loo bedelaya wa yaa an iqlib alifan kasran tala aw yaaa taskhiirin biwaawin dafcala may ahayd Eh, mase waxay ahayday eh, in yaskun saabiqu min waawin waya wاtasala w min curuudi carya fayaani lwaaw qlibana mudqima saas uri waaw iyo hadday kulmaan oo midkood uu sukuun la hormaro waawdi ya u bedel labadoodan isdhexgeli ayb marka fiiri marka waxaan iriyey marmuuyun markaan iriyey waawdi yadi waawdi hore ya u bedel marmuyun ay noqotay labadii yo marmuyun ay noqotay markaasaa leeyahy ya oy kasra oo damo ka horeysa qaab ma lehe damada hala bedelo oo kasraha loo bedelo litasexa alyaa marmiyun madcuun waa sig waaba ka saalan yahayba madcuwun labadii waa isku dhexshid madcuwun sidaas lay noqonaysaa liannahu laba xaraf oo isku mid a ah, midkood saakin ou yahay awala mithlayn muxarakayni fii kilmati idqim laaka mithlu sufafi ayb markaasaa la yihi wa amaa gayru lqiyaasi fa arbacatu awsaanin weeyaan marka fiiri isimkii mafcuul oo ficilkii thulaathi ka yimiday wasanka qiyaasiga mafcuul waaye hadduu muctal yahayna waa isla asigi laakiin iclaala galayo intaasaan ku dhaafnay marka ma isim mafcuul oo ficil thulaathi oo dhan isimkiisa mafcuul mafcuulu ku yimaadaa shaad ma leeyahay mase male shaad uu leeyahay marka shaadkiisa waxau noqday afar dakara bnu maalikin minha fi laamiyati thalaathatan laakin waaxidu minha huwa kathiiru fi kalaamihim afarta shaadka midaa usii badan oo aada loo isticmaala wa huwa wasnu faciil waaye wاlbaqiyatu inta kalena naadiratun qaliilaة fi lisaanihim in la helo waaba yartahay walidaalika waa laga aamusa alawalu minha faciilu waa kan oo shaadka oo muntashirka ah naxwu qatiilin wa jariixin wa asiirin wakaxiilin wa dabiixin oo lagala jeeda bimacnaa makxuul ninkii indhaha oo uu shamarsaday wa maqtuul ni dilay wa majruux ma'suur nin la qafaalay wa makxuul makxuulki waa soo celcelin ka tir ayb marka fiiri hadda qatiil waa nin la dilay isim mafcuul waay qatiil nin la dilay waay marka waxay ahayd maqtuul in laga cabiro waana badan tahay isticmaalkeeda ayb marka walidaalika wanaaba naqla canhu duu faciilin naxwu fataatin aw fatan kaxiili naaba canhu naqlan yani samaac waay wax la maqlon qiyaas noqonin naqlan haddii lagu yidhaahdo marka isimkii mafcuul waxaa naaib ka noqdo faciil laakiin naqlan waaye samaaco carabta wixii laga maqlay unbaa lagu raaca mooye qiyaas aan loogu raaci maayo marka qatiil waa isim mafcuul oo bimacna almaqtuul lagala jeedo marka fiir isticmaalka jacalahu ashhar min alqiyaas inaad maanta isticmaashid marartu biqatiilin fi lmacraka yaa afdal bimaqtuulin inad tiraahdi ayib waqad yaأtii faciil inuu yimaadaa la arkaa muraadan bihi asoo loola jeeda faacilun asoo bimacnaa faacil inuu ku yimaado naxw qadiir oo weyaan bimacnaa qaadir wallahu calaa kuli shayin qadiir macnaha maqduur ma aha ilaahay waa la kari karaa ma aha laakiin qadiir bimacnaa allahu qaadiru calaa kuli shay waay wa thaani minhaa afarti midka labaad waxaa weyaan facalun bifatxi اlfaai oo kowda iyo wlcayni naxwu naqd oo kale haadaa shayu naqd hadaa tiraha bimacna almanquud wax la buriyey waay wاlqabd aa tiriyey bimacna almaqbuud haadaa shayun qabd bimacnaa maqbuud wاlqanas mid la ugaartay waa bifatxi اlqaafi wanuuni bimacna almanquus ay sayd almaqnuus ee la ugaartay fiir marka qabad ay ku yimideen facal oo bimacnaa mafcuul ah wnaja oo bimacna almanjuwi ah min qowlihim alake najawtu aljilda can shaati bimacnaa salaktu canhaa jildigiiaan ka fiiqay fahuwa najan weeyaan najan ay waxaa najan lagala jeeda mid laga fiiqay waa ay manjuwun bimacnaa masluuqa lagala jeeda w thaalithu minhaa midka kale waxaa weyaan ficlun bikasri اlfaai wa sukuun اlcayni oo kale ficlun ah isim mafcuul lagala jeedaa naxwu tixn midkii la shiiday oo bimacna almadxuun wاnisyi bimacna almansiy nisyan mansiya nisyan bimacna almansiy wاdibxi bimacna almadbuux dibxi fulaanu dibxun hadaa tira bimacnaa madbuux hada shayءu nisyun hadaa tira mansiyuna lagala jeeda wa hada adaqiiq طixnun hadaa tira bimacnaa madxuuna lagala jeeda waraabicu midka afaraad oo minhaa min ashaad kamid e fuclatun weeyaan bidami alfaai wa sukuuni alcayni naxw luqma luqma wa mudqa wa ukla wa luqta oo kale wa luqma macnaha malquuma ayaa lagala jeedaa luqma mid macnaha la dhuunjiyey mudqa mid la calaalijiyey ukla mid la cunay luqta mid dhuntay ayaa lagala jeeda walow luqata ay mashhuur tahay wa surca a kamid eh oo lagala jeedo bimacna almalquum fiiri luqma malquum mid la liqay wاlmamduuq mid oo la calaanjiyey wاlma'kuul mid la cunay wاlmalquud mid lasoo luqta ay malquud ah lagala jeeda mid lasoo gurbiyey oo lasoo helay wاlmasruuc surca markay tiraha masruuca lagala jeedaa ayib tanbiih jamiicu maa naaba wixii naaib ka noqday dhammaanteed can wasni mafcuulin ka naaib noqday samaacan shaadnimo ugu naaib noqday fa huwa inamaa yanuubu canhu fi lmacnaa buu naaib ugu noqdaa faqad laa fi lcamali ma ah isim mafcuul wuxuu ka mid yahay todobada isim alatii tacmul camal afcaal isim faacil isim mafcuul sifa mushabaha maxaan ku irahda almubaalaga ismu tafdiil kuli waxay kamid yihiin asmaada tacmal camal alficli Eh, ismuulficli oo dhan laakiin isimka mafcuul midkiisa qiyaasiga ah huwa aladii yacmalu camal alficli ashaad minhu laa yacmal ulajeedada intaas kali a waay ayib waxaad leedahay buuri musanifka falaa taquulu dhihi mayse marartu birajulin soo maray rajulin qatiilin abuuhu aabihiis la dilay wa qanasin marartu birajulinaa soo maray qanasin sayduu saydkiisa la ugaartay wa kabshuhu nin oo wankiisa la gowracay dhihi maysid wa uklatin طacaamuhu kamaa taquulu saad dhihi jirtay maqtuulun abuuhu wa maqnuusun zayduhu sayduhu wa madbuuxun kabshuhu wa maakulun طacaamuhu saad u dhihi jirtay inta dhihi maysid ee waxaad ku gaabsanay marartu birajulin qatiilin bas abuuhu ma dhihi karaysid wa qanasin sayduhu aad leedahay wa qanasin sayduhu dhihi maysa wa qanasin aad leedahay mid oo la ugaartay aan soo maray marartu bisaydin qanasin bas khilaafan libni cusfuur anagoo oo kaga duwan arintaas asiga wuxuu leeyahay laa farqa bayna hada wa hada qaala ibnu malik fi laamiyatihi wاstagnow binaxwi naja wاnisyi can wasni mafcuuli wama camila wاstagnow waxay ku deeqtoomeen binaxwi naja ay ku najan ay ku deeqtoomeen iyo wanisyi labadaas masdar oo shaadka ah yay can wasni mafcuulin kaga deeqtoomeen wamaa camila midkaa naaibkee ma camal falin maqaama naa'ibi canhu oo kale su u camal falay saasuu ku leeyahay ayib e, faa'ida waqad yaridu lafdu lmasdari masdarka lafdigiisa inuu yimaadaa la arkaa bimacna almafcuuli kalafdi wاsaydi wاlkhalqi oo kale waa marka qaarkeed yudlaqu lmasdar wa yuraadu bihi ismu lmafcuul saasuu ujeeda oo waxaad leedahay hada lafdu markaad tirahda bimacna almalfuud aad kala jeeda wsayd mar waxaa la yihahdaa marna ugaartaa lagala jeedaa marna almasiid midka la dila loo jeeda wاlkhalqi fiiri allahu khalaqa alkhalqa hadaa tiraha alkhalqa bimacna almakhluuq waay lianna iطlaaqa almasdari bmacna اlmafcuuli majaaza kathiiru muطaridun masdarka in la idlaaqo oo calaa macna اlmafcuul lagu idlaaqa majaaza bimaabi tawasuc kathiiru muطaridun waxa weyaan waa ku badan yahay si aan lama filaan wa rubamaa jaa ismu اlmafcuuli inuu yimaadaa laga yaabaa wاlmuraadu bihina alfaacilu ismu اlmafcuul oo bimacna alfaacil loola jeeda in la arkaa la arkaa wa minhu qowluhu tacaala kaana wacduhu ma'tiyan kaana wacduhu ilaahay wuxuu ballan qaaday ma'tiyan miduu imaana ma'tiyan hadda waa isim mafcuul oo ma'tuuyuna asalkiisi ahay looma jeedo wacdiga ilaahay baan u tegaynaa looma jeedo asaa noo imaanay suu ilaahay u ballan qaada u dhacaya waxaa lamid e eh, wa qowluhu tacaala xijaaban mastuuran xijaaban mastuuran ay saatir xijaabka asigaa wax lagu astura asiga ma asturno marka xijaaban mastuuran ay saatir waa mafcuulko bimacnaa faacil wa rubamaa jaa inuu yimaadaa la arkaa ismu mafcuulin isimkii mafcuul calaa wasni faacilin inuu ku yimaado faacil ah ism mafcuul lagala jeedaa wa minhu qowlulcarabiyaa ah ka mid e eh, sirun kaatimun ay yidhaahdeen sir qarsoon kaatim oo faacil ah loo jeedaa bmacnaa maktuum maktuum waay wa makaanu caamiray calabta tiri makaan caamir waxa weeyaan ay macmuur wa minhu qowluhu tacaala kamid ah, fahuwa fii ciishati raadiya raadiya bimacnaa mardiya ciishada waa laga raali noqda id raali ma noqoto qiila wa minhu waxaa kamid ah baa layihi qowluhu tacaala xaraman aamina aamina bimacnaa ma'muunan a lagala jeeda calaa qowl waay قال axudayatu wuxuu iri ninkii caydinta lagu yaqiinay daci lmakaarima laa tarxal libugyatiha waqcud fainaka anta طaacimu اlkaasi nin buu caynayaa markaasuu wuxuu iri daci lmakaarima wanaagyaalka ka tag laa tarxal ha u raranin libugyatiha iyad inaad raadisid ha u guurin waqcud iska fadhiiso fainaka anta adiga aطaacimu lkaasi baa tahay nin la masruufayo oo la arad bixinaya tahay meel iska joog marka طaacimtaas bimacnan maطcuumaad ujeeda marka nin baa waxaa la yidhaahda allahu aclam adabka waxaa weye tawthiiq ma laha cumar bn khadaab bu intuu ninkii hadalkan lagu yiri oo lagu caay cumar intuu ula tegay uu yiri ninkan sidaan u yiri cumar markuu beytka dhegeysto uri maa ra-aytuhu qaala ba'san hadda wax dhib weyn oo ma arka buu ri aniga meeshaan markaasuu ri fulaan weydiy oo shaaciri asigaa dareemi kare marka ninkiyaa la weydiiyey ninkaan macay baa layidhi kale markaasuu ri laa macayna laakiin salaxa caleyh macnaha madaxuu kaga xaaray buu yiri oo u galay macnaha wuxuu ka dhigay qof dumar oo kale oo la masruufa guri joogo oo asiga waxba keesan karin yuu ka dhigay marka daacimkaas wuxuu ujeeda anta almaطcuum wa anta almaksi nin la kiswe oo maxaan ku irahda wixi la siiy wallahu aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin